bsm اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qaala alxaafid ibnu kahiir raximah اllahu tacala faslun bishaaraة اlkutub الsamaawiyaةi اlmutaqadimati birasuuli اllahi salى اllah عalayh walih wslm kutubtii hore bishaarada ay ku bishaaraysay kutubtii samaawiga ahayd ee samada xaggeeda laga soo dejiyey ee horreysay bishaarayntii ay ku bishaaraysay rasuulka sal اllahu calayh waalih wasalam wa fi lkutubi almutaqadimati kutubtii hormartay waxaa dhexdeeda ahaaday albishaaratu bishaara bihi nebiga lagu bishaareeyo oo isaga in lagu bishaareeyo rasuulku inuu imaan doono moxamed sal اllahu calayh ali wasalam yaa ku sugnayd kamaa ahbara allahu siduu alla sheegay tacaala sarreeyey ana dalika kaagaasa fi tawraati inuu ku jiray fi tawraati towraat iyo walinjiili injiil dhexdiisa maktuubun mid lagu qoray inuu ahaa yani kamaa aqbar allahu tacaala siduu alla u sheegay anna daalika kaagaas oo bishaaradaasi maktuubun tu la qoray inay ahayd fi towraati walinjiili lagu qoray towraat iyo injiil wakamaa ahbara siduu sheegay can nabiyihi sal allahu calayh ali can nabiyihi nebigiisii ciisa ciise ahaa sida uu ku warramay oo uu ka sheegay xaggiisa calayhi salaam wa kamaa ahbara siduu alla sheegay can nabiyihi uu ka sheegay nebigiisii ciise calayhi salaam ahaa annahu qaala inuu yidhi ciise wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed wa mubashiran ku bishaaraynayaan dhahay birasuulin ku bishaaraynayo rasuulka oo ya'tii imaanayo min bacdii aniga gadaashay imaanayo ismuhu magaciisa axmedu uu yahay wrawa اlbukhaariyu can cabdillaahi bni camrin anahu wajada sifatahu anahu cabdullaahi wajada inuu helay sifatahu nabiga sifadiisa sal اllahu calayh ali wasalam fi towraati towreed wadakarahaa wuuna sheegay wafi towraati kitaabkii nabi muuse la siiyey fi towraati towreedka alyowma maanta ee muxarafka oo allatii kaa oo yuqiru lyahuudu yahuud ay qirayaan bisixatihaa saxiixnimadiisa iyagu ay qirayaan fi sifri alwali mujalladka koowaad waxaa ku taala an allaha tacaala alla tajallaa liibraahiima ibraahim inuu usoo isu muujiyey oo u daahiray wa qaala lahu uu ku yidhi maa macnaahu wax macnihiisu uu ahaa qum istaag fasluk qaad fi lardi dhulka qaad duulan dherar iyo wacardan ballan u qaad liwaladika ilmahaaga tacdiiman weynayn yanii liwaladika cunugaagii adiga yani kaa dhalan doona u qaad tacdiiman weynayn darteed marka isagii baa fasiraayo ibnu kaiir wuxuu leeyahy macluumu waxaa la og yahay annahu lam yamluk inuusan milkinin oo boqor uunan ka noqonin mashaariq alardi dhulka qorax soo bixiisa wamaqaaribahaa iyo qorax ilaa muxamadun unbaa mulkigiisu gaaray intaa ummatu muxamed sal l slam kamaa ja'a fi saxiixi sida ku yimid canhu nebiga xaggiisa annahu qaala inuu nebigu yidhi in allaha alla zawaal liya alarda dhulkiibuu iisoo duubay fara'aytu waxaan arkay mashaariqahaa qorax soo baxeeda wa maqaaribahaa qorax dhaceeda sayabluqu mulku ummatii ummadayda mulkigoodu wuxuu gaari doonaa maa zuuya lii inta la iisoo duubo minhaa dhulkii ka mida ah marka wuxuu leeyahay ibraahim marka laleeyahay qaad dhulkii midig iyo bidix u qaad liwaladika ugu qaad waa nebi moxamed iyo ummaddiisii oo mulkigooda uu gaari doono meelahaas mashaariq alardi wa maqaaribiha ummadihii maxaa yeele nebi ibraahim mulkigiisu ma gaarin bariga galbeed oo dhan mawda gaarin mulkiga dhammaystirmay waa mulku haadihi umma oo nebigu sheegay sal allahu calayh wasalam kitaabkan marka towraad oo iyagu hadda ibnu katiir uu leeyahay yani waa ilzaamu ka wadaa ee iyaga kitaabkaa wax ka qaadan maayo dabcan ilzaam buu ka wadaayo ninka cadowgaaga ah waxa baatilkee uu aaminsan yahay haddii ay ku taallo shaygii isaga xujada ku noqon lahaa aaday xujada ugu oogmaysaa ayb marka waxaa la dhihi karaa kitaabka gacanta hadda idinkugu jiro ood idinka rumaysan tihiin ayaa waxaa ku qoran nubuwadii nebi moxamed maxaa u diidantihiin marka kan hadda aad haysaan baaba uu idinkugu qoran yahay ayb ee marka macnuhu maahan in kutubtooda hadda jirto wax laga akhrisan karo oo wax laga qaadan karo oo iyaga yacnii xujada laga soo keeni karo xaggooda waa ilzaam baabulilzaam weeyaan wa fiihi aydan waxaa ku sugan in allaha tacaala alla qaala liibraahiima ibraahim buu ku yidhi amaa isxaaqu isxaaq yakuunu laka minhu waxaa kaaga ahaanaya xaggiisa naslun duriye iyo ubad wa amaa ismaaciilu ismaaciil fa innii anigu baaraktuhu waan barakeeyey wa kasartuhu waan badiyey wacadamtuhu waan weyneeyey wajacaltu jacaltu duriyatahu ubadkiisii waxaan ka dhigay oon ka yeelay binujuumi samaa samada xidigaheeda yaan ugaga yeelay ilaa an qaala ilaa uu yidhi <clears throat> wacadamtuhu waan weyneeyey bimaad maad ay bimuxammadin muxamed baan ku weyneeyey durriyadiisa waqiila biaxmed waqiila jacaltuhu waxaan ka dhigay caiiman mid weyn cadiiman weyn waqiila waxaa la yidhi jaddan jaddan ayb waxyaabahan o dhan marka wuxuu leeyahay eh, ismaaciil marka barakada la barakeeyey iyo kasrada iyo weynaynta la weyneeyey iyo durriyadiisii oo xidigihii samada laga dhigay meel allaale mulkigooda inuu gaari doono xag allana laga barakeeyey buu sheegay khaas ahaan haddana waxaa la tilmaamay bimuxamed in lagu barakeeyey waa kay hadda haystaan wa fiihi in allaha wacada ibraahiima waxaa dhaxdiisa ah alla inuu ibraahim u yaboohay anna waladahu ismaaciil cunugiisa ismaaciil takuunu yaduhu gacantiisu inay noqonaysa caaliyatan mid sarrayso calaa kulli umam ka sarrayso wa kullu lumami ummadaha dhammaantoodna taxta yadihi gacantiisa hoosteeda ayay ahaanayaan wabijamiici masaakini ikhwatihi walaalihii degmooyinkooda oo dhanna yaskunu wuu askumayaayo waa degayaa yani walaalihii waxaa laga wadaa isxaaq duriyadii ou dhalay duriyat isxaaq dhulkii ay deganaayeenna isagaa qabsan doono yacni taladiisu ay ahaan doontaa uu ahaan doonaa waqad calima ahlulkitaabi marka ahlukitaab waxay ogaadeen waqayruhum iyo kayrkoodba anna ismaaciila ismaaciil lam yadkul inuusan gelin qadu weligii ila shaam ila meesha ay walaalihii ay deganaayeen waa shaam waxaana la ogsoon yahay nebiyulaahi ismaaciil markii xijaaj la keenay halkaa inuu ku dhintay shaamna inuunan qabsanin gelinna taasaa la ogyahay walaa calat yaduhu nabi ismaaciil gacantiisu inaysan sarraynin calaa ikhwatihi walaalihi inuunan ka gacan sarraynin marna wa innamaa kaana haadaa tani liwaladihi baa helay ilmihiisii waladkiisii bay u sugnaatay muxamadin ahaa sal allahu calayh ali wasalam ismaaciil nebigaa ku abtirsada marka nebiga weeyaan marka qofka tilmaantan ay ku dhabowday walaa malaka shaama wa misra shaam iyo masr ma milkinin min alcarabi carabta xaal uu ka mid yahay axadun qof qabla ummati muxamed sal l slam nebi muxamed ummaddiisa ka hor fa ina fatxahumaa shaam iyo masar furashadooda kaana fii khilaafati sidiiq abuubakar khilaafadiisii bay ahayd dhexdeeda walfaaruuq iyo cumar radia allaahu canhuma marka meeshaan alla uu leeyahay see iyaga ugu taalla kitaabkooda sida ku taalla ismaaciil gacantiisa gacan sarraysaan ka dhigi doonaa dhulka walaalihiina isagaa askumi doono gacanta ku dhigi doono xukunkiisa ku socon doono ayuu yidhi ismaaciil inuunan qabsanin waa la ogyahay marka yaa ismaaciil ah waa nebiyullaahi moxamed oo ku abtirsado wiilkiisii ah sal allahu calayh wacalaa eh, nabiyina ayb aalihi wasalam ayb marka cidda keliya milkisay carab masar iyo shaam qabsatay gacanta ku dhigtayna waxay ahayd ummaddan nebi muxamed sal allahu calayh ali wasalam wa fi sifri raabici mujalladka afaraado min atowraati allatii biaydiihim towreedkaasooha gacmahooda ku jira iyaga hadda alyowma maanta maa macnaahu waxaa ku taal wax macnihiisu yahay nabiyun uqiima lahum min aqaaribihim nabiyun huwa isagu nebiyun waaye uqiima lahum loo joojiyey iyaga min aqaaribihim looga joojiyey qaraabadooda xaggooda min akhiihim yuu ka ahaanayaa walaalkood xaggiisa iyaga marka waa reer bani israa'iil waxaa lala hadlaa isxaaqay ku abtirsadaan walaalkood iyou noqonaya ismaaciil u noqonaya milaka adiga oo kale xaal uu yahay yaa muusa muusow ajcalu waxaan yeelayaa nutqii aniga nudqigayga dhawaaqayga bifiihi afkiisa yacnii wuxuu ku hadlayaa qur-aankii aan aniga ku dhawaaqo waxyigii baan siinayaa waxaa la ogsoonyaha nebi carab ah oo aan nebigeenna ahayn ma jirin sal allahu calayh ali wasalam yani marka ismaaciil laga yimaado cid kale nebi dambe oo carab ka yimid oo nebi maxamed ahayn ma jirin ciddan marka la sheega waa nebiyulahi maxamed sal allahu calayh ali wasalam ayb wamacluumun lahum agtoo yacni iyaga ku ay og yihiin oo laga og yahay weeyaan xaggooda walikulli axadin iyo qof kasto ana allaha caza wajalla alle lam yabcad min nasli ismaaciil ismaaciil durriyadiisa alla kama uunan soo bixinin nebiya nebi siwaa muxamadin sala allahu calayh ali wasalam nebi muxamed aan ahayn bal e lam yakun ma uusan ahayn fii bani israa'iila reer bani israa'iil nebiyu nebi nebiga oo yumaatilu muusa muuse u dhigmo ilaa ciisa calayhi salaam ma ahani nabi muuse u dhigmo risaaladiisu weynayd bacda muusa ma jirin nebi ciise maahane yacnii marka nebiga laga yimaado wahum iyaguna reer bani israa'iil laa yuqiruuna ma qirayaan binubuwatihi nabi ciise nebinimadiisa uma intaa kadib haddana laysa huwa min akhiihim nabi ciise walaalkood kama imaanin kama ahaanin bal ee huwa isagu muntasibun ilayhi mid iyaga u abtirsada waayo biummihi wa ugu abtirsadaa hooyadiis ayuu ugu abtirsadaa ila nabi ciise aabba ma qabee marka min akhriihim tama ku dhaboobaysa nabi ciise nebi maxamed unbay ku dhaboobaysa ay ka rabaan salawaat ullaahi wasalaamuh fatacayana dalika arrintaa marka waxay u ceynowday oy u waajibtay fii muxamedin sal allahu calayh ali wasalam nebi moxamed dhexdiisa wa min dalika waxaa ka mida kaagaas maa khatimat bihi towraatu towreed waxa lagu khatimay fii aakhiri sifri alkhaamis mujalladka shanaad aakhirkiisa maa macnaahu jaa allaahu alla wuxuu yimid min saynaa'a buu yimid ayuu ka yimid sayna wa ashraqa wuu iftiimiyey alle min saaciir meesha la yidhaha saaciir wastaclaa wuxuu ka sara maray ayb uu sarraysiiyey min jibaali faaraan faaraan buuraheedana alle subxaanahu wa tacaala wuu ka kor noqdayo ama wuu yacnii iska sarraysiiyey wamacnaa haada marka kan macnihiisu waxaa weeyaan an allaha alla jaaa sharcuhu sharcigiisii baa yimid iyo wa nuuruhu iyo nuurkiisa min duuri saynaa buu ka yimid alladiina jabalka oo kallama muusa muuse uu hadlay calayhi dushiisa uu kala hadlay wa ashraqa min saaciirna wa huwa aljabalu waa buurta alladii wulida bihi ciisa lagu dhalay calayh salaam wa bucita fiihi lagana soo bixiyey wastaclaa min jibaali faaraanna faaraan wahiya maka maka weeyaan ayb marka waxaa laga saddexdii risaalaa lagu sheegay tii muuse tii nebiyullaahi ciisa iyo midda nebi maxamed sal l slam ibnu kaiir marka wuxuu leeyahay waqad istashhada bacdu lculamaai culimmada qaarkood waxay markhaati uga yeesheen oy ku xoojiyeen calaa sixati haada kan saxiixnimadiisa bianna allaha subxaanahu alle aqsama inuu ku dhaartay bi haadihi alamaakin alalaakati saddexdan meel saddexdan meelee la sheegay ilaahay baa ku dhaartay fataraqaa min aladnaa ila alaclaa fataraqaa marka alla subxaanah wa tacaala wuu yanii korbuu u baxay min aladnaa hoos ila alaclaabu uga baxay yanii kii ugu hooseeyey buu sheegay kii ku xigay buu ku xijiyey xagga fadliga oo yanii sarraynta xaggeeda marka la aado kii ugu fadliga badnaa buu saddex geeyey waa sida hadda midaanana ay tahay fii qowlihi tacaala siday aayaddan tahayba watiini wazaytuun wa siiniin wa hada albalad lamiin saddexdoodiiba halkan baa lagu sheego ilaahay waa ku dhaartay watiini baan ku dhaaranayaa tiinkii wazaytuuni baan ku dhaartay zaytuunkii waa dhulkii tiinkii zaytuunka uu ka baxaayo ayb waa halkee marka meeshaan waa meeshii nabi ciise laga soo bixiyey oo baytalmaqdis iyo agagaaraha meelahaas wa siiniin siina eh, eh, jabalkeedii sayna baan ku dhaartay wa haadalbaladi beledkaanaan ku dhaartay baled al waa maka iyada suuraddu marka waxay samaysay altaraqii min aladna ila alaclaa waana sida carabtu ay yeesho meeshii hoosaa laga soo bilaabay tii ku xigtoo ka sarraysaa lagu xijiyey midii ugu sarraysaa marka gadaal laga ayb fa fi tawraati towreed marka waa meeshaan hadda uu leeyahay yani jaa allaahu min saynaaa wa ashraqa min saaciir wastaclaa min jibaali faaraan fafi towraha dakarahunna wuu sheegay bixasabi lwuquuc say u kala dhaceen dhacdooyinku say u kala horreeyeen buu u sheegayo nabi muuse horreeyey sayna saaciir nebi ciisahu jibaali faaraanna nebi maxamed baa loogu waxyooday say u kala horreeyeen baa loogu sheegay bixasabi lwuquuci dhicitaanka sida uu yahay alwala falwal soo kala horreeyey kan hore uma ka ku sii qigo wa bixasabi maa dahara fiihinna iyo waxa ka soo daahiray oo min annuuri nuur yaa lagu kala xusay wa fi lqur'aani qur'aankiina lamaa aqsama bihinna alla markuu ku dhaartay dakara wuxuu sheegay mansila ciise ciise meeshii uu joogay uma muusa muuse meesha uu deganaa uma muxamed meesha uu deganaa salaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim ajmaciin lianna caadat alcarabi carab caadadeedu waxay ahayd idaa aqsamad hadday dhaaranayso taraqat min aladnaa waxay ka kortaa midka ugu hooseeyo ila alaclaa kan ugu sharafta badan bay aadaan marka saasay carabtu dhaartooda noocaasku sidaasaa marka qur-aankii ku yimid <laughs> ayb tanna marka wuxuu leeyahay waxaan ku yaalla towreedka gacantooda ugu jiro wuxuu tamaaman waafaqsan yahay qur'aanka watiini wazaytuun wa duuri siiniin wahada albalad lamiin wakada zabuuru daawuud nabiyulaahi daawuud zabuurtiisuna calayhi salaam sidaasoo kale ahayd wاlnubu'aatu iyo nubuwadii almawjuudatu joogtay alaana hadda biaydi ahli اlkitaabi waxyaabihii lagu khabray nubuu'aadka yacnii waxyaabihii akhbaartii kutubihii hore iyo lagu xusay almawjuudatu joogto al'aana hadda bieydi ahlilkitaab ahlu kitaabka gacmahooda hadda ku jirto fiiha dhexdeeda waxaa ah albishaaraatu bishaarayn bihi nebiga lagu bishaaray sal allahu calayh ali wasalam kamaa yukhbiru bidalika siduu ku khabraayo man aslama ciddii islaamtayo minhum iyaga ka mida ah qadiiman waxadiian dadkii iyaga ka mid ahaayeen mu islaamay sheegeen buu yiri qadiiman iyo xadiian hor iyo dambaba wafi linjiili injiilna dakara wuxuu sheegay albaara qaliiq mawsuufan isagoo markaa yani la sifaynayo bisifaati muxamadin sal allahu calayh ali wasalam sawaan bisawa si siman ayb wa amaa kalaamu ashcayaa wa armayaa waxa weyaan ashcayaa iyo armayaa waa niman marka nasaaradii ka mid ahayoo anaajiil iyo waxaa qorqori jiray oo iyagu gacanta ku haya culamaau nasaara ah waxaa aad loogaga hadlay kitaabka ibnu taymiya leeyahay aljawaab saxiix liman badala diin almasiix fadaahirun kalaamka ninkaasi ee armaya iyo ashcaya meel kuwaasi fadaahirun jiddan yb aad buu ugu muuqdaa likulli man qof dhammaantiis buu u muuqanaya qara'ahu akhriye walilaahi alxamdu walminnatu walxujatu ubaana ah intaanu marka wuxuu ku tusayaa qur-aankii waa noo sheegay kutubtii hore nebi maxamed inuu ku jiray sheekadiisu oo waxay ku jirtay wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed aladiina yattabicuuna rasuula alnabiya alummiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi اtawraati walinjiilina waa qur'aanka suurat alacraaf iyaga midkan baatilkaa ay gacmaha ku haystaanna waa ku qoran yahay hadii la baaro macaani fara badan oo nebiga tilmaamihiisaa ku dhigan marka xujadii qur-aankiina waa ku oogay kutubtan iyagu ay hadda aaminsan yihiinna waa ugu taallaa waxay uga tageen marka waa takabur iyo isla weynin iyo icraab wax kale ma ayb marka kuwan damboo dhan iyaga umbaa lagu laaziminayaa maahane wax hadda xujo laga dayaayo oo laga raadinaya ma ahan ilahi waa kitaab muxaraf waxaa kaloo meeshan laga qaadanayaa yani ay kutusaysaa kutubta ahlu kitaabka gacmahooda ku jiro shay kasto iyo xaraf kastoo ku qoran inuu baatil yahay ma aha marka iyaga kutubta ay haystaan bayballada ama yacnii anaajiisha iyo towraadyada ay hadda qoraanay haystaan wixii awal jiray ee xaqa ahaa wax uun baaqi uga waa la heli karaa yacni maahan xaraf kastoo ku yaallo waa baail saas maaha waana sida ibnu taymiya uu yidhaahday raximahu llahu tacaala waana sidaas macna baybalkooda haddii lasoo qaado la fiiriyo qisooyinka qaar ku yaalla tamaaman sida kitaabka ay ugu taallaad u arkaysaa macna laakiin mar haddiiba taxriif ou galay lagama aamin ah marka wax hadda wax laga fiirinayo la rumaynayo gacmaha lagu qabsanayo wax laga fiiriyaa ma aha nebiga cumar buu arkay oo fiirfiirinayo waxyaabo qalbiga jilciyo oo towreed ah markaasuu wuxuu yidhi amutahawikuuna antum yabna alkhaaab ma ishalaaygaysaanoo dar iska tuur miyaad samaynaysaan waladii nafsii biyadihi low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila tibaacii ilaahan ku dhaartay nafsadeyda gacantiisa ku jirtee nabi muuse hadduu noolaan lahaa wax kale uma bannaanaadeen ilaa inuu aniga raaca maaha nebigii igu soo dejiye hadda hadduu noolaan lahaa towraad ma uusan qaadan lahayn oo qur-aankan ayuu igu raaci lahaa buui marka maxaad u malaysaa nin isagii aan nebigii lagu soo dejiyena aan ahayn waxa uu hayana wax saxsanba aysan ahayn ayb marka nebiguna sidoo kale wuxuu yidhi sal allahu calayh ali wasalam idaa xadatatkum banuu israa'iila falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum reer bani israa'iil hadday wax idiin sheegaan oo kutubtooda idinkaga sheegaan hana rumaynina hana beeninina sababta waa maxayna oon loo rumaynaynin loo beeninaynin shayga iyaga ka imaanaya saddex nooc ah waxa ay la imaadeenoo kale haddii qur-aanku uu sheegay dabcan waa la qiraa taas ma la beeni karo qur-aankii baa noo sheego meelay noogu jirtaa iyaga waxa ay sheegayaan haddii wax baatila oo qur-aanku uu butlaankiisa sheegay ay tahayna waa beeninaynaa waa jasminaynaa ilaa qur-aankii baa noo sheega laakiin wax qur-aankiina uusan ka hadlin takdiiyani inay eh, qaladkii qaladkoodii iyo saxoodii midna sayn naga yeelayna waa ka aamusayna mana rumaynayno mana beeninayno sababta waa maxay nimankan kitaab iyo waxbay aqakriyaan waxaa laga yaabaa wax sax ahaayo jiray inaad beeniso haddaad beeniso haddaad rumaysana wax iyagu ay ku dardareen kii ay ku dareen inuu yahaa dhici karto saa darteed marka waad joogsanayna maxaad u malaynay marka haddii waxaa sidaas la yidhi towreedkan iyo waxaan muxarafku anaajiishan nin diinka dadkii muminiinta haddii la yidhi hadday idiin warramaan falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum haddii la yidhi nin maalan diin islaam ka warramaayo cilmina u leh hadduu wax sheego adigiina aadan cilmi ulahayn oo jaahil ka tahay ii bayaani dheh laakiin hala soo boodin inaa inkirto soomaalidu marka wax ka fudayd badan isla markii wuxuusan maqlin waa inkiraya markii uu wax maqlo wuxuu leeyahay intaasoo sanaan jiraa weligay inaana waxaas maqlin adwaayi diinkii oo dhan ma wada dhammaysay adiga marka adigii miyaa marka xakam iyo garsoore adiga maa marka waxaadan maqlin qaanadda waa laga bixinaa diinka waxaad maqashayna diinay ku jiraan inta naga maqanoo nan aqoonina ka badan intaan ognahay walidaalika marka waxaadan maqlin haddii la sheegay ha inkirin inkaar ha ku bilaabin isdeji ha beeninin raadso inay xaq yihiin in kale diinka ilaa waa la heli karaa isageen meeluu leeyahay xadiid qur-aankii tafaasiirtii dad cilmi ule su-aal ha ku soo boodin inaa hore ka inkirto haddii la yidhi marka kuwaa maxaad u malaynaya marka qof caalimo wax uun diinkii ka mida sheegay kuwii baatilka haystaa laleeyahay waxooda ha ku degdeginina qofku marka wuxuusan cilmi u lahayn inuu inkiro waa nooc waxaa weeyaan khifo ah oo aan ciribteeda la mahadinaynin alla markuu mushrikiinta sheegayo wuxuu yidhi bal kadabuu bimaa lam yuxiituu bicilmih walammaa ya'tihim ta'wiiluh waxay beeniyeen waxaysan cilmi iyo ogaal ku koobin welina ta'wiilkiisii aan u imaanin isla markii ay maqleen been waaye hore kala soo boodeen faslun wlaaduhu sal اllahu alayh ali wasalam nebiga ilmihiisii ayb shamaailkiisii baan ku jirnaa marka ilmihii rasuulka taqadama waxaa soo hormaray dikru acmaamihi adeeradiis waa cammaatihi eedooyinkiis oo la sheegay cinda dikri nasabihi nasabkiisa markaan xusayna agteeda markii la xusaayey almudahari nasabkiisii la nadiifiyey oo la dahiray sal اllahu alayh ali wasalam fa amaa wlaaduhu ilmihiisa fadukuuruhum kuwooda labka ahaa wiilasha ahaa iyo wa inaatuhum gabdhahoodiiba min khadiijatay ka ahaadeen binti quwaylid ilmihiisoo dhan khadiija u dhashay radia allaahu canha ilaa ibraahim ibraahim mooyaane min maariyata alqibdiya maariyadii reer qibdiyada ahayd ee masar ka timid ee addoonta u ahayd baa u dhashay ibraahim marka laga reebay inta kale khadiija u dhashay xaasaskiisii kale waxba umayn dhalin wahum iyaguna alqaasimu qaasim weeyaan wa bihi kaana yukannaa nebiga waxaa lagu kuniyeyn jiray qaasim abulqaasimaa la dhihi jiray liannahu maxaa yeele akbaru awlaadihi ilmihiis isaga ugu weynaa abulqaasim marka nebiga kunyadiisa saad ogtihiin abulqaasimaa la dhihi jiray ayb abulqaasim marka kunyadaa rasuulka sal l slam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi tasamaw bismi magacayga isku magacaaba walaa takanu bikunyatii kunyadayda ha isku bixinina culamadu marka waxay yidhahdeen abulqaasim qof in loogu yeedhaa ma bannaantahay tahay calaa aqwaalin qaar waxay dhaheen intou noolaabay ahayd ma bannaanayn sababkay ku timid baa waxay ahayd isagoo suuqa maraya nin yidhi yaa abalqaasim markaasuu nebiga soo jeestay adiga kuuma wadin uu yidhi nin kalan la hadlaayay markaasuu nebiga sidaa yidhi kunyadeeda hala bixnina qaar marka wakhtigiisii bay ku koobeen qaarna waxay yidhaahdeen magaca iyo kunyada in la mideeyaa la diida muxamed qof la yidhaha abulqaasim in la dhaho muxamed iyo abulqaasim la isku darsato yaa la diidayaa bay dhaheen ee qaar waxay yidhaahdeen maya abulqaasimna kunyo inaan laga dhiganin sideedaba mutlaqan adoo aqwaal fara badan baa ku jirta nebiga kunyadiisuse waxay ahayd abulqaasim bay ahayd kunyadu marka wax nebiguna bixi jiray waa ilma yaryaro xataa kunyo u bixiyey oon weli ilmaba dhalinba anta abu fulaan iyo abu hebel ummu fulaana marka kunyaduna waxay ahayd wax dadka carabtu isku weynayso ayb culimmadii islaamkee marka acaajim ha ahaadaan ama ha ahaadaan carabe markii dambe dhaqan islaamay noqotayoo kunyooyinkaas marka aaday culummadoo dhan waxaad arkay abu fulaan alfulaan ibnu fulaan ama carab ha ahaan ama yownan ahaanin ayb marka awooda ama kunyadu wax xun ma aha dhaqan yacnii innaga diintan noo hayo wix nebiga laga soo gaaray marka qofku abuu fulaan haddii la yidhaahdo wax dhiba ku jaban malaha qaasim qofku waa la bixi karaa magac ahaanta kunyadaa la diidaayb marka wuxuu yidhi uma zaynab zaynab baa ku xigtay ilmihiisii zaynab bintu rasuulillahi sal slam abulcaasaa qabay ayb isagoo noolay dhimatay hatii la dhaqayo umu cadiye iyo uu yidhi dhaqa haddaad dhammaysaanna iisoo sheega oo hoosguntigiisii oo u furayoo dharka la xiriira loogaga dhigay uma ruqayatu ruqaya uma ummu kulfuum iyo ummu kulfuum labaduna waxaa weeyaan cumaan yaa markii hore ruqayu guursaday waa ka dhimatay haddana ummu kulfuum buu siiyey nebiga sal slam shiicadaa marka waxay yidhaahdeen de cumaan fadligiisay ku tuseen nebiga gabaruu dhalayuu siiyey markuu ay ka dhimatayna mid kalou siiyey tii kale hada wahada min tamaami fadlihi radia allahu canhu caaisha marka eh, shiicada qaarkood baa waxay yidhaahdeen gabadhii hore ee nebigu dhalay isagaa dilay cumaanaa dilay intuu wax ku sameeyey buu dilay markaasay culimmadu waxay yidhaahdeen tii hore haddii uu dilay ma nebigan waxba ogeyn midii labaad muxuu u siiyey marka waayahay ta labaad muxuu u siiyey waa aamuseen marka waa ka jawaabi waaye liannahum qowmu buhtin wa kadibin waiftiraain dadka iyagaa ugu liito ayb uma faaimatu faaima dabadeed ayb uma bacda nubuwati nubuwada markii la soo diray kadib ee uu nebi noqday cabdullaahi baa u dhashay wayuqaalu lahu cabdulaahi waxaa la yidhahdaa aayibna waa la dhahaa aaahirna waa la yidhaahdaa aahir ayib waa la yidhaahdaa cabdullaahina waa la dhahaa lannahu maxaa yeele wulida fi lislaam islaamkii baa lagu dhalay islaamkaa lagu dhalay waxaa laga wadaa awal gaalaa la ahay ma aha yani wulida fi lislaam yani markii nebiga islaamnimada inuu faafiyo la faray kadib u dhashay baa laga wadaa ilaa rasuulku weligiis gaalnimo iyo shirki kuma lahayn wa qiila waxaa la yidhi aaahiru aahir ayru ayib ayib hayrkiisu ahaa wasaxaxa dalika bacdu lculamaa baa saxiix yeeleen uma ibraahim ayaa nebiga u dhashay min maariyata maariya ayaa marka xaggeeda u kaga dhashay wulida lahu sal l salam waxaa loogu dhalay bilmadiinati madiina fi sanati taaminati sanadii sideedaad wa twufiya waa la oofsaday can sanatin wa cashrati ashhurin sanad iyo toban biloodoo ku dhintay ibraahim falihaada qaala sal اllahu alayh ali wasalam saa darteed nebigu wuxuu yidhi ina lahu murdican mid nuujinaysa ayuu leeyahay fi ljannati jannada ku leeyahay wa kulluhum dhammaantoodna maata qablahu hortiibuu dhintay mid kastoo iyaga kamid sal slam ilaa faatimata mooyaane faaimo marka laga reeba inta kale way ka hor dhinteen radia allahu canha fa inahaa iyadu twufiyad waa la oofsaday bacdahu nebiga gadaashiis biyasiirin waxyar qiila waxaa la yidhi sittatu ashhurin lix bilood markuu nebiga mootanaa ayay iyaduna dhimatay cala almashhuuri sida mashhuurka ah wa qiila waxaa la yidhi amaaniyatu ashhurin siddeed bilood nebigu markuu mootanaa wa qiila sabcuuna yowman toddobaatan maalmood waa la yidhi wa qiila hamsatun wasabcuuna yowman toddobaatan iyo shan maalmood wa qiila alaaatu ashhurin wa qiila miatu yowmin wa qiila hayru dalika wsallaa calayha waxaa ku tukaday faatima caliyun cali wa qiila abubakrinna waa la yidhi wahuwa qowlun qariib ayb oo yani salaadeedii markaa tawaliyey yani waqad warada fii xadiiin waxaa ku soo arooray xadiid annaha iktasalad inay qubaysatay qabla mowtihaa intaynan dhimanin biyasiirin wax yar ka hor inay qubaysatay wa awsad ay dardaarantay anlaa tuqasala inaan la dhaqin bacda mowtihaa dhimashadeeda kadib wa huwa qariibun jiddan warkaas isaguna war aad qariib u ah waay oon saxiix ahayn buu leeyahay marka nebiga ilmihiisii sidaasay ahaayeen marka ilmihiisa waxaa dareemaya marka gabdhuhu waa qaangaareen waana waaweynaadeen wiilasha laakiin wax qaangaar gaaray ma aanu jirin yaraanay uga dhinteen xikmad baana dhici karta ilaahay inuu ka lahaa ilmo fara badan iyo wiilal badan iyo waa sii nebiga waa u nooleey karay laakiin yacnii wax ka eh, khayr badan ama wax yacnii iyadu markaa xikmad rabbaani ah baa ku jirtay gabdhihiisii marka saddex waa ka hormareen umu kultuum ruqaya iyo zaynab faatimana waa ka dabamartay iyada unbaa ka dambaysay bis oo lix bilood bay ka dambaysay ilmihiisu sidaasay ahaayeen kulligood khadiija dhashay ibraahim marka laga reebo ibraahimna waxaa u dhashay umu waladkiisii yani maariye ahayd maariya eh, marka u dhashay addoontiisii alidaalika nebigu wuxuu yidhi reer masex raxil iyo qaraabay leeyihiin ku ilaaliya qaraabadaas marka qaraabanimadaas marka oo nebiga wiilkiisa ibraahim yay abtiyaal u yihiin faqad ruwiya waxaa la wariyey buu yidhi ana caliyan cali iyo wlcabaasa cabaas iyo asmaa binta cumaysin zawjata sidiiq abubakar xaaskiisii wa salma uma raaficin wahiya qaabilatuhaa um-, umulisadeedii bay ahayde salmaada asaluuha way dhaqeen wahada huwa axiixu wahada kanba huwa axiixu axiixa caruurtii rasuulka marka waa kuwaas laba marka iyadu waxaa u kala dambe waxay u kala dambeeyeen cumaan faatimo cali baa qabay isagoo qabay ka yani ka dhimatay zaynab bn abulcaas aa qabay nin la dhihi jiray abulcaas marka markii hore wuxuu ahaa mushrik maka ayuu joogay beder waa tii lagu qabtay nebigu ballan u qaaday marka iyadii baa damacday zaynab inay furato oo dahabkeedii ku furato waa tii marka ballanqaad nebigu uu inta loo daayey uu ballan qaaday mar dambe inaanu cadow ku soo raacin rasuulka sal l slam la dagaalamaayo gabadhiisana inuu u soo diri doono oo madiine xaggeeda uu ugu soo diri doono ballantiina waa u oofiyey waana ku ammaanay arrintaa nebiga sal l slam ninka abulcaas oo ah. waxa uu yidhi waa ii ballan qaaday ballantii waa ii oofiyey waa ii warramay runoona ii sheegin been iyo isdabamarsiis iyo igulama uuna dhaqmin ayb markii dambena wuu soo islaamay zaman alfatxi meelahaasuu soo islaamay nikaaxii markiibaa marka nikaaxii hore ayaa loogu baaqi yeelay loogu cusboonayni waxba ayb laba sano meelahaasaana u dhexaysay maxaa yeelay marka ay soo degtay naagaha muslimaadka niman mushrikiin ah inaynan la joogi karin ama aynan qabi karin nikaax isku qabi karin suurat suuratulmumtaxina sanadii lixaad kadib ay soo degtay markaas nikaaxii markaa ciddadii markay dhammaato waxay noqonaysaa furqa imaanaysa macan tafriqa tafriqadaas markay timid hadday naagtii maguurzaynab iyadu ma guursanin ilaa marka uu ka soo islaamo markau soo islaamayna nikaaxii hore unbaa u socday taas marka hadday dhacdoo kale waa la yeeli karaa saas ilmihiisii marka saasay ahaayeen waqad maata ayb faslun fii zawjaatihi radia allaahu canhunna xaasaskiisii awalu man tasawaja qofkii ugu horreeyey uu guursaday sala allahu calayh waali wasalama khadiijatu bintu khuwaylid waaye khadiija yahay radia allaahu canha fa kaanat waxay ahayd wasiira sidqin run yacnii mid ku garab siisa ayay ahayd wasiir waa qofka qofka kale garabka u ah shaqada la qabto marka waxay ahayd qof yacnii run nebiga ku garab siiyey yeylahu isaga u ahayd lamaa bucita markii la soo bixiyey wa hiya iyaduna awalu man aamana bihi qofkii axad rumeeyo kii ugu horreeyey ahayd cala asaxiixi iyada ugu horraysa wax rumeeyo wa qiila abubakrin buu ahaa baa layidhi wahuwa shaadun laakiin waxaa fiican in la yidhaahdo nimankan abubakara ugu horreeyey naagahana khadiija ugu horraysay ayb walam yatasawaj ma guursanin nebiga fii xayaatiha iyada nolosheeda bisiwaaha iyada waxaan ahayn maba guursaninba lijalaalatiha weynaanteeda darteed maah siday ugu weynayd agtiisa cid kale lama guursanin ayb intii khadiijo uu qabay iyadu la joogi ayb marka dee saabiqo badan bay ku lahayd waxqabad badanna waa la soo samaysay waa la soo tartay caqligeeda iyo yacnii wejigeeda iyo yacnii wax walba waa ku ilaalisay rasuulka sal l slam <coughs> oo markuu yidhi laqad khashiitu calaa nafsii naftaydaan u cabsaday maanta waxay tidhi kallaa wallaahi laa yukhziika allaahu abadan adigu ilaahay weligaa muku dulaynayo muku hoojinayo innaka la tasilu raxim qaraabadii baad xiriirisaa wataxmilu lkalla qofka caajiskaad xambaartaa oo waxtarka u baahan baad wax u tartaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi waxyaabahaad la soo gudboonaado dadka yaad dadka ku kaalmaysaa kuwooda khayrka ah kuwooda shartaana waa ka dheeraataa adu waxyaaba badan bay ku ammaantay tilmaamahaasay u sheegtay waa ku dejisay waraqa waa tii u geysay ilaa aakhirihi iyada marka nolosheedii cid kale ma uusan guursanin wa cidami maxallihaa booskeeda weynaantiisa darteed cindahu agtiisa ay ku lahayd wakhtulifa waa la iskhilaafay ayumaa afdalu yaa fadli badan hiya iyadu ow caaisha ama caaisha radi allahu canha farajaxa fadla khadiijata khadiijo fadligeeda waxaa rajaxay jamaacatu min alculamaa jamaaca culimada ka midaa ah rajaxeen etaana waxaa ku tusayo nebigu sal l slam waxaa culammada qaar ay ku rajaxeen xadiidkan saxiixa ah rasuulka sal l slam khadiijo wuxuu ku yidhi ina allaha tacaalaa yuqri'u calayki salaam ilaahay dushaaduu salaam ku akrinayaa salaamuu ku soo gaarsiinayaa alle ayb waxaana uu ii sheegay jibriil in ilaahay in lagugu bishaareeyay jannada guri aan buuq lahayn oo aad u qurux badan xadiidkaa marka allah marka salaamta usoo diray ku soo akhriyey caaishana radiallahu canha xadiidkeeda wuxuu ahaa nebigu uu ku yidhi jibriil salaam buu kuu soo akhrina marka khadiijana ilaahay baa la yidhi caaishana jibriil baa la yidhi labadooda marka khadiija fadli badnayd waqad maatad way dhimatay qabla alhijrati nebiga intuusa soo hijroonin ka hor bay dhimatay uma tasawaja marka fadligeedana waxaa ku tusay caaisha radiallahu canha inta naaga ee lala qabay midna kama aanan masayrin bay tii intaan ka masayray khadiija wakhti horeyna dhimatay tii bal nebigu wuxuu guursaday iyadoo yani laga yaabay inaanay dhalanin ama hadday dhalatana aad u yar tahay marka iskuma aanan soo gaarin annagoon laysla keen qabin ayaan waxay tiri aad uga masayri jiray maxaa yeele nebiga aad u sheegsheegi jiray markaan idhaahdo waad badisay khadiijo sheegsheegeedana wuxuu dhihi jiray innahaa kaanat wa kaanat wa kaanat wa kaana lii minhaa awlaadu sidaasay ahaydo saasay ahaydo saasay ahaydo ilaahayna yacnii xaggeedana ilmuw iga siiyeymarka sidaasuu dhihi jiray mararka qaarkoodna yacni marka saaxiibadeedkii ayaa nebiga hadiyaadkii u diri jiray mararka qaar intuu xoolo neef iyo waxqalo ayuu wuxuu u hadiyey jiray saaxiibadeed dadkii iyada marka ama walaalaheed iyo qaraabadeeda isagoo iyada ku xiriirinayuma tazawaja wuxuu guursaday sawda sawdata binta zamcata ayuu guursaday alqurashiyata ahayd alcaamiriyata uma bacda mowti khadiijata khadiijo geerideeda kadib bacda mowti khadiija khadiijo geerideeda kadib bimakata ayuu ku guursaday wadakhala biha hunaaka meesha ayuuna kula aqalgalay uma lamaa kaburad markay weynaatay araada sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu doonay dalaaqahaa inuu furo fasaalaxathu wayla heshiisay ayb wayla heshiisay ayb calaa an wahabat inay u hibaysay yowmahaa maalinkeeda licaaishata ay u hibaysay yanii maalinkeedii bay caaisho oo waxay tidhi hay furine maalintii aniga aad ii imaan lahayd nowbada tookadii kalkii aad ii imaan lahayd caaisha yaan ugu daray taas marka waa bannaan tahay taas marka hadday ninku naagtu hadday kula heshiiso sidaas ninka oo ay tidhaahdo yani hay faaruqin sidaasna marka yaan xaqaygiibaan wax ka tanaasulay waa loo yeela way fiican tahay iyaduna de markaa nebigu inay weyso xaasnimadiisa yay aad u diidaysay haadaa min kamaali diiniha yay tusaysaa maxaa yeele nebiga sal l slam xaasaskiisii adduunyada aakhirana xaasasay ugu ahaanaan aahaartiisay soo aroortay jannada marka taasay aad u ilaalinaysa waana heshay fasaalaxathu calaa an wahabat yowmaha licaaisha wa qiila waxaa la yidhi lahu isagay u hibaysay fajacalahu licaaishata caaishau markaa u yeelay wa fiiha nasla qowluhu baa ku soo degay tacaala qowlka allah ku soo degay tan wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixaa baynahuma sulxaa hadday naagtu marka baqdo ay ka cabsato zawjkeeda xaggiisa nushuusan yanii xoogaa jeesasho ah madaxtaad ow icraadan ama jeesasho ay ka dareento wax dhiba male an yasaalaxaa baynahumaa sulxan inay yanii iyagu dhexdooda heshiis ay galaan marka waa yeeli kartaa iyada inay cayintoy tira maalinkaygii heblaayaan siiyey ayb marka heblaayadii baa qaadanaysa hadday doontana ninkay u celinaysaa oo maalinkii anigaa dii imaan lahayd ama qalkaygii adaanku siiyey saa doonta ugu tasarruf ayb labada waa yeeli kartaa wa eh, aayaddan baa marka soo degtay watuufiyad waa la oofsaday fii aakhiri ayaami amiiri lmuminiina cumar bni khaaab cumar bni khaaab waqhtiga uu madaxtinimada hayay aakhirkeedii bay dhimatay wakhtiyadaas radia allaahu canhu waqiila waxaa la yidhi tasawaja caaishata caaisha ayuu guursaday qabla sawda walaakinahu lam yabni bihaa mownan la aqalgelin ila fii shawaal shawaal mooyaane min asanati aaniyati sanadii labaado min alhijrati ah walam yatasawaj bikran gabar ma guursanin nebiga siwahaa iyada aan ahayn gabar caaisha buu ka guursaday iyada walam yatihi lwaxyu waxyiga uma imaanin fii lixaafin yani gogol amase yani go fii lixaafi imra'atin haweeney goeedii eedii waxyi uguma uusan imaanin min nisaa'ina xaasaskiisa ka mida siwahaa caaisha aan ahayn yanii isagoo marka goa la huwan oo go-a kula jiraa waxyi usoo soo degayb maradeedii markayse yani dhexdeeda cid oo ugu soo degay waxyi ma jirin iyada aan ahayn iyadana marka waa manqabo kaloo ay leedahay caaisha radi allahu canha fadligeedana xadiid badan baa ku soo arooray khadiijo marka laga reebana xaasaska nebiga iyadaa u fadli badan oo fadlu caaishata cala alnisaa'i caaisha fadliga ay dheer tahay naagaha kale ka fadli tariidi cala acaam tariidku sida oo cuntada kale uga fiican yahayoo kale weyaan walam yuxibu axadan nebigu ma aanu jeclaanin qof min annisaa'i naagaha ka mida milahaa iyadoo kale caaishoo kale waqad kaanat lahaa waxaa u sugnaatay oy lahayd ma'aahiru waxyaabo lasoo guuriyey wa khasaa'isu iyo khasaa'is dukirad lagu sheegay fi lqur'aani wasunna qur-aankana see loogu sheegayna suurat nuur ina aladiina jaa'uu biliski cusbatun minkum aayaadkaas sunnadiina marka say ugu timid axaadiid fara badanoo kii hadda akhrinayna ka mid ayb naag marka walam yuxiba axadan min annisaa'i milahaana xadiid baaba ku soo arooro camru bnu lcaas baa nebiga su-aalo wuxuu yidhi rasuulka ilaahi nimanka yaad u jeceshahay markaasuu yidhi abubakar naagahan ayaa u jeceshahay caaisha radiallahu canha biswaa dhammaatay marka walaa yuclamu lama oga fii haadihi ummati ummaddaani imra'atun haweenay balaqad gaartay min alcilmi cilmiga ka gaartay mablaqahaa meesha iyada gaartay wa twufiyad waa la oorsaday sanata sabcin waqiila amaanin wahamsiina konton iyo sideedii konton iyo toddobadii meelahaasay dhimatay marka qof naag cilmi ka gaartay ummaddan dhexdeeda meeshay caaisho ka gaartay ma jirto oo waxay ku jirtaa waa haweenta keliya ku jirto mukiriinta dadka axaadiidta faraha badan nebiga ka wariyey ayb wاlmukiruuna fii riwaayati اlأhar abuu hurayrata yeliihi bnu cumar wa anasun wاlbaxru kalkhudri wa anasun wa jaabirun wa zawjatu nebi saasoo kale suyuudi alfiyadiisa uu ku yidhi anas wاlbaxru kalkhudri wajaabirun wazawjaة الnebi uma markaa dabadeed taزawaja xafsata binta cumar ibn اlkhaaab ayuu guursaday radia allahu canhu fi sanati اaaliati sanadii saddexaad min alhijrati waqad طallaqahaa sal اllahu alayh ali wasalam waa furay nebiga uma raajacaha waa soo ceshtay oo mar nebiga intuu furay iyuu soo ceshtay oo jibriil baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi raajichaa soo celi fa innahaa sawaamatun qawaamatun waa mid toosnaan badan oo yacnii soom badan qof fiican waaye soo celi baa nebiga lagu amray waana soo celina ayb wahaadaa min fadlihaa iyadan yay tusaysaa ayb uma watuwufiyad waa la oofsaday sanata daa arbaciina afartan iyo kowdii waqiila hamsiina konton iyo kowdii waqiila hamsin waarbaciin afartan iyo shantiina waa la yidhi uma tasawaja umma salamata ayuu guursaday wasmuhaa hindun bintu abi umaya wasmuhu abu umaya magaciisana xudayfatu waa wayuqaalu sahl bnu lmugiirati bni cabdillaahi bni cumar ibni makhsuum alqurashiyata ahayd wadalika bacda wafaati zawjiha ninkeedii marku dhintay ahayd abi salamata ahaa ninkeedii abi salama markuu dhintay cabdillahi bni cabdilasad ibni hilaal ibni cabdillaahi bni cumar bni mahzuum marjicahu markuu ka soo noqday min bedrin beder laabadkiisii uu beder ka soo laabtay ayuu dhintay markuu ka dhintay ayuu guursaday weliba umu salama markii uu guursanayay markii uu ka dhintay abu salama ayaa nebigu ku yidhi wax adkaar buu barayo ducada akhrisa buu yidhi qof akhristaa ma jiroo la musiibeeyey ilaa wax khayr badanaa alle ugu bedelaa markaasay akhrisatay markay ciddadii iyo ka dhammaatayba nebigaa soo doonay sal allahu calayh waalihi wasalam ayb falama inqadat ciddatuhaa ciddadeedii markay dhammaatay khadabahaa sala allahu calayh waali wasalam nebigaa soo doonay wa haadaa yaqtadii waxay keenaysaa tan ana daalika kaagaasi awalu sanati aalia sanadii saddexaad bilowgeedu inuu guursaday waqad kaana weliya caqdahaa caqdigeedana waqad kaana weliya caqdahaa caqadkeedii waxaa tawaliyey calayhi nabiga korkiisa u tawaliyey sal allahu calayh waali wasalam ibnuhaa wiilkeeda cumar ee caqdigii tawaliyey kama rawaahu nasaa'iyu siduu wariyey min ariiqi xamaad bni salamata can haabit ilbunaaniy can ibni cumara bni abi salma can abiihi can ummi salma waqad jamactu juزan baan ururiyey buu yidhi fii dalika kaagaas ku saabsan wabayantu waxaan caddeeyey ana cumara cumar almaquula lahu fii hada alxadiidi lagu yidhi inamaa huwa cumar bnu اlkhadaab radi allahu canhu liannahu kaana huwa isaga ayaa wuxuu ahaa alkhaaiba lahaa kan doonay calaa rasuuli lah sal slam nabiga u doonay isagaa nebiga u doonay wqad dakara alwaaqidiyu waayruhu ana waliyaha kaana bnaha salma waqad dakara alwaaqidiyu wuxuu sheegay waqayruhu iyo hayrkii ana waliyaha weligeeda kaana bnahaa wiilkeedii buu ahaa salama ahaa wahuwa saxiixu in sha allah waqad dakara anahu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu tasawajaha inuu guursaday baa yani u sheegay bilaa weliyin waaqidii wuxuu sidoo kale sheegay nebiga inuu guursaday bilaa weliyin welila'aan wallahu aclam ayb marka masaladan maxay noqonay nebigii welila'aanuu guursaday khasaaista rasuulkaay ka mid tahay sal allahu calayh ali wasalam welila'aan inuu isagu guursan karay ayb maxaa yeele ilaahay nebiga naagaha kuma dhibin ayb suurat laxzaab tafsiirka ibnu jariirna waa sheegay ayb markuu fasiraayo wamra'atan mu'minatan inuu habad nafsahaa lilnabiy in araada اnabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni lmuminiin afar ka badan inuu guursado say ugu bannaanayd ayaa weli la'aan inuu guursadana ay ugu bannaanayd markaa dad baa waxay yidhaahdeen nikaaxyada qaarkood oo bilaaweliga ah waa bannaan yihiinoo maxaa u daliila nebigaaba sameeyey dhaheen bilaa weli welila'aan wax guursaday ee nebiga waa min khasaa'isiibay ka mid ahayd kutubul oo dhanna waa sheegaan khasaaista nebiga axkaamtuu la gaarkaya kutubaha laga alifay dhammaantood waa xusaan nikaaxu nebiga axkaam badanoo nikaaxa ku tacalluqdo ayuu isagu la gaar ahaa waxaa ka mida tan bilaa weli inuu nebiga guursan karin laakiin qof annaga nagamida weli ma guursan karaa ma guursan karo laa budda min weliyin waa inuu markaa weli jiraa ama weli caama ha noqdo weli yani caama ama mid khaasa ha noqdo qofku waa inuu markaa si sharciga wax uu ku guursado ayb madhabkana wuxuu qabaa nikaaxa bilaaweliga inuusan ansaxaynin oo arkaanta nikaaxu weligu inuu ka mid yahay qaal alwaaqidiyu twufiyad waa la oofsada umu salama sanata kii waqaala hayruhu fii khilaafati yaziida bni mucaawiya sanata baa la oofsaday uma tazawaja zaynaba binta jaxshin ayuu guursaday fii sanata fii sanata hamsin fii dilqacda wa qiila sanata alaain wa huwa daciifun ayb wafii sabiixati cursihaa arooskeeda subixiisii ayaa nasala alxijaabu uu soo degay xijaabkan marka waa keena waa midka suuratulaxzaab ku jira ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta اnabiyi ila an yuudana lakum ilaa طacaamin hayra naadiriina inaahu wlakin ida duciitum fadkhuluu faإida طacimtum faاntashiruu wlaa mustأnisiina lxadiiث ina dalikum kana yu'di الnabiya fayastaxyii minkum wallahu laa yastaxyii min alxaqi waإida sأltumuuhuna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab ayb taas waa kama akhrajaahu fi saxiixayni say soo saareen can anasin wa annahu xajabahu xiina idin markaabaa marka uu xijaabay xaasaskiisii yani marka wax la weydiisanayo ama Eh, yanii in raggii marka teed xijaab gadaashiisa inay kala hadlayaan wax nebiga xaasaskiisa ku gaar ana ma aynan ahayn waqad kaana cumru anas wuxuu ahaa lamaa qadima rasuullahi sal slam nebigu markuu almadiinata uu soo gelaya cashran toban jir fadalla wuxuu tusay marka calaa annahu kaana qad istakmala hamsa casharata sana marka inuu shan iyo toban dhammaystay wallahu aclam waqad kaana waliyaha waqad kaana allaahu alla wuxuu ahaa weliyahaa weligeedu ahaa subxaanahu wa tacaala duuna annaasi dadka ka sokay yacnii zaynaba waxay la gaar ahayd ilaahay baa guuriyey dad maba guurininba qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi falamaa qadaa zaydun minhaa waaran zawajnaakaha falamaa qadaa zaydun zayd markuu gutay minhaa xaggeeda uu ku gutay wataran xaajadii yani markay isqabeen oo uu furay zayd zawajnaakaha adaan kugu zawjaynayoon xaaskaaga dhignay zaynaba warawa albukhaariyu wuxuu wariyey fii saxiixihi bisanadin ulaaiyin sanad caali ahoo bukhaari iyo nebigu ay saddex kala tirsanayaan annahaa kaanat zaynaba inay ahayd tafkharu inay faanaysay calaa nisaa'i rasuuli rasuulilahi sal slam nebiga xaasaskiisa korkooda inay u faanaysay wataquulu ay dhahaysay zawaja kunna ahaadii eheladiinna iyo dadkiinnii baa idin guuriyeen wazawajani illaahu anna allah i guuriyey fi samaa'i samada korkeeda iga soo guuriyey wa kaanat awala aswaaji rasuulilahi sal allahu calayh ali wasalam wafaatan waxay ahayd xaasaskii nebiga tii ugu horraysa ugu hor dhimatay xaasaskii nebiga markuu nebigu dhintay xaasaskiisii midii ugu horrayso dhimatay ee isaga raacday zaynabay ahayd xadiid baa marka jira nebigu sal allahu alيh ali wasalam uu yidhi asracukunna luxuuqan bi atwalukunna yadan midda ii soo degdeg badan aniga haleel ay soo haleesho tan iiu idinkugu soo dhow oo aniga yacni dhimashada markaan dhinto isoo raacayso akarukum atwalukunna yadan midda idinkugu gacan dheer markaase xaasaskii nebiga waxay yidhaahdeen gacmaheennii baan isu qiyaasnay ka noogu gacan dheer marka kinaayayn ahayd sarbeebo nebiga wuxuu ka waday mid idinkugu sadaqo badan <clears throat> mar dambaan garannay zaynabaa noo hor dhimatay <clears throat> waxaan ogaanay marka gacan dheeraanta inuu u jeeday sadaqa bixinta aad bay u sadaqa bixis badnayd radia allahu canha <clears throat> wa can jamiici aswaaji nabiyi sal allahu caleh waali wasalam qaala alwaaqidiyu twufiyat sanata cishriin labaatan markuu hijrigu ahaabay dhimad ayaa la oofsaday wa sallaa calayha cumar bnu alkhadaab baa ku dukaday radia allaahu canhu uma tasawaja juwayriyata binta alxaarif ayuu guursaday ibna abi diraar almusaliqiyata wadalika annahu lama hazaa qowmahaa qowmkeeda markuu ku duulay fii sanata sittin bilmaa'i aladii yuqaalu lahu lmuraysiic ceelka la yidhaahdo waqacat fii sahmi haabit bni qays bni shamaas bay ku dhacday fakaatabahaa waa kitaabeeyey intaas daad keento xor baa tahay buu yidhi fa jaءat rasuul اlahi sal slam nebigay u timid tastaciinuhu iyadoo kaalmo ka dalbayso fii kitaabatihaa fashtaraahaa waa iibsaday wa actaqahaa waa xoreeyey wa tasawajahaa waana guursaday ummahaat اlmu'miniinay ka mid noqotay juwayriye iyadana mustaliqiyaday ahayd qiila inaha twufiyad waxaa la oofsaday sanata hamsiina baa layidhi konton wa qaala alwaaqidiyu sanata sittin wahamsiin konton iyo lixdii uma tasawaja safiyata binta xuyay ibni akhdab <clears throat> ayuu guursaday alisraa'iliyata ahayd ayb alyahuudiyata ma la dhihi karaana maya lanna yahuudnimadu waa diin way israa'iilinimaduna waa nasab ayb qofka marka muslimke qofkii yahuudi ahaa ee islaamay al baa la dhahaya mar marnama ma la dhahay islaamkii dhexdiisa yahuud in lagu yiraa qaladay noqonaalhaaruuniyata nabiyulaahi haaruun ku abtirsanaysay alnadriyata reer bani nadiir ahayd uma alkhaybariyata ahayd radia allahu tacaala canha wadalika annahu sala allahu calayh ali wasalama istafaaha waa doortay min maqhaanimi khaybara buu ka doortay waqad kaanat fii awaa'ili sanati waqad kaanat fii awaa'ili sanati sabcin sannaddii toddobaad horraanteediiba ahayd fa actaqahaa waa xoreeyey wajacala dalika sadaqahaa xorayntaabuu mahar uga dhigay falamaa xallad markay ciddadii ka dhammaatay fii athnaa'i ariiqi waddada dhexdeeda banaa bihaa waa la aqalgalay waxajabaha waana xijaabay marka inaynan addoon ahaynoo ummahaatulmu'miniin ku jirtaa lagu ogaaday facalimuu waxay ogaadeen annahaa min ummahaati lmu'miniin inay tahay qaala alwaaqidiyu tuwufiyat sanata hamsiin baa la oofsaday wa qaala hayruhu sanata sittin waalaaiin soddon iyo lixdii wa fii haadihi sana waqiila fi latii qablahaa midii ka horraysay dhexdeedana waa la yidhi sanata sittin tasawaja wuxuu guursaday min ummi xabiiba wasmuhaa ramlatu bintu abi sufyaan ayuu guursaday sakhri bni xarbin ibni umayata bni cabdi shamsin alumawiya khadabahaa calayhi camru bnu umayata damriy baa u doonay wa kaanat bilxabashati bay ahayd ayay ku sugnayd wadalika xiina tuwufiya canha zawjuhaa ninkeedii markuu dhintay bay ahayd cubaydullah ibnu jaxshin ahaa ninkan marka waa la haajiray ardulxabashuu aaday nasraani buu noqday yani tanasara uma maata marka waa dhintay markaabaa marka uu guursaday nebiga sal l slam fawaliya caqdaha minhu khaalid bnu saciid bn اlcaas baa u tawaliyey xaggiisa barafkiisa yani waqiila annajaashiyuna waa layidhi wasaxiixu اlwalu najaashi marka meher buu ka bixiyey walaakin amharaha anajaashiyu najaashi baa maharkii ka bixiyey oo siiyey can rasuulilahi sal l slam arbacamiati diinaarin afar boqol oo diinaar xoolo badan ayadaa ugu marka mahar badnayd xaasaskii nebiga sal l slam wajahazaha waa u diyaariyey wa arsala biha ilayhi waana u soo diray radi allahu canha faama maa rawaahu muslimun xadiidka uu wariyey fii saxiixihi min xadiidi cikrimata bni camaar alyamaniy can abi zumayl simaak bni اlwaliid can ibni cabaas ana abaa sufyaan lama aslama markuu islaamay qaala wuxuu yidhi fii xadiiin lirasuulilahi sal slam cindii axsanu lcarabi carab midda ugu qurux badan wa ajmaluhu ugu yani qofka ugu quruxda badan ugu wanaag badan baa agteeda ahaatay umu xabiiba waa bintu abi sufyaan usawijukahaa waan kuu guurinayaa xadiidkan ishkaal badan buu dhaliyey sharaxa marka la sharxayo qaar waxay yidhahdeen caqadka uu cusboonaysiiye tadyiiban likhaairihi isagoo khaadirkiisa la wanaajinayay mar hore nebigu u guursaday ayb calaa kullin ishkaal badan buu leeyahay faqad istuqriba dalika waa la qariibsaday min muslimin raximah ullah waa lagu qariibsaday see ugu guurinaya waaba qabaybee kayfa lam yatanabah lihada sow muslim ugu baraarugi waayey arrinkaa lianna abaa sufyaan inama aslama leylata alfatxi habeenkii maka la furanayu islaamay waqad kaanat bacda tasawuji rasuuli lah sal slam umma xabiibata bisanatin waaktar sanad iyo ka badan baa marka nebiga uu sii qabay wa hada mima laa khilaafa fiihi kanna wax khilaaf ku sugan ma laha waqad ashkala hada calaa kaiirin min alculamaa ayuu xadiidkan ishkaal geliyey faama ibnu xasmin ibnu xasmi fazacama waxuuba ku andacooday annahu mawduucun xadiid mawduuca inuu yahay see mawduuc ku yahay muslim uu ku sugan yahay وضcafa cikrimata bna camaar buu daciifiyey walam yaqul hada axadun qablahu walaa bacdahu ibnu xasmi hortii iyo gadaashii qof yidhi waa daciif wa mawduuca waa mawduuc ma leh oo isaga ku kooban wa ama muxamed bnu aahir marka ishkaalkan waa dheeryahay wabilahi towfiiq wakhtigana waa dhahaayaa wabilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina muxamedin wcala aalihi waasxaabihi wslim